alxamdu لله wsalaatu والسلام على rasuuli الله وعلى آله وصحبه waman ihtada bihudaahu wabacd سلام ullahi calaykum waraxmatu wabarakaatu waxaynu inoogu dembeeyey hadalku sheekhu kaga waramay mursal asaxaaba soo ma marasiilu asaxaaba <clears throat> waxaanu inoo sheegay xukunka mursalka min xayu اlasl inuu yahay daciif hase yeeshee maraasiisha daciifka laga soo reebaayo maraasilu man maraasilu man asaxaaba radia allahu canhum sababtana way noo sheegay wuxuu yidhi sheekhu almudallas almudallas waa xadiiskii la qariyey waa xadiiskii la qariyey ama warkiisa humaagu galay <clears throat> tacriifu tadliisa tadliisu tadliisku yanqasimu wuxuu u qeybsamaa ilaa qismayni mashhuureyni buu sheekhu yuri awaluhumaa tadliisu lisnaadi awaluhumaa tadliiska waa sabab ka mida min asbaabi dacfi alxadiis maxaynu nidhi tadliisku waa sabab ka mida min asbaabi dacfi alxadiid <clears throat> labaanu guud ahaan u qeybsamaa tadliisu lisnaad iyo tadliisu ashuyuuq aqsaamo soo hoosgalaana waa jiraan aqsaamo kale oo labadaa soo hoosgalaana waa jiraan <clears throat> laakiin labadaas ayaa ugu muhiimsan mualifkuna xafidahu llahu waa sheegi doonaa atadliisu yanqasimu wuxuu qaybsamaa ilaa qismeyni laba qismi oo mashhuureyni caan ah aqsaam kale waa jirtaaye laakiin labadan qismi baa mashhuura weeye macnaheedu waay awaluhumaa labadaa qismi kooda hore tadliisu lisnaad weeye tadliisu lisnaad buu tacriifiye wuxuu yidhi huwa tadliisu lisnaadku an yarwiya waa inuu wax ka wariyo can shaykhin sheekh oo samica minhu wax ka maqlay aw caasarahu ama sheekh ay wati wadawakhti eh, eh, wada noolaayeen oo wa amkana ay suurtogelaysay samaacuhu minhu inuu wax ka maqlaana ay suurtogelaysay haye sheekh uu sheekh culimadiisii kamida sheekh culimadiisii mid a ayuu ayuu wax ka wariyey ama sheekh ay mutacaasireyni ahaayeenoo wakhti wada noolaayeenoy oy suurtagal ahayd inuu wax ka maqlo ayuu wuxuu ka wariyey maxay yarwi wuxuu ka warinayaa maa lam yasmac minhu waxaanu ka maqal muuhiman xaalow mid moodsiinaaya samaacahu minhu inuu wax ka maqlay bisiiqatin buu kaga warinayaa bisiiqatin qaab ayuu wax uga warinayaa qaabka oo taxtamilu asamaaca inuu wax ka maqlay ixtimaali karta laakiin aan ku caddayn waadix soo ka qawli waa sida sidaynu dhaha can fulaanin hebel waxaa laga wariyey can fulaanin qaala hebel saas ayuu yidhi aw qaala fulaanu ama hebel wuxuu yidhi aw dakara fulaanu ama hebel wuxuu sheegay iyo wamaa ashbaahu waxa la midka ah sidaas ayuu tacriifka haddaynu si kooban u sheegno tadliisu lisnaad waxa weeye nin ruwaadda ka mid a baa wuxuu samaynayaa sheekh shuyuukhdiisii ka mid a uu wax ka maqlay ayuu wuxuu ka warinayaa xadiis aanu isaga ka maqal xadiis aanu isaga ka maqal odhan maayo xadaanii waa ii waramay iyo samictu waan maqlay ma garata iyo alfaadda la midka ama akhbaranii iyo kuwa la midka ma isticmaalaya alfaadda ku cad tasriixu samaaca maqalka tooska ah ku cad ma isticmaalayo muxuu isticmaalayaa cibaaro sidana u dhici karto sidana u dhici karto hadhow haddii la dhaha war sheekh sawdiga xadiiskan hebel kamaad maqale hebel ka soo wariyey luuqaa ka soo wareegay haddii lagu dhaha de anu kugu wariba waan ka maqlay boorni qaalaanku yidhi wuu yidhi dee waana runa wuu yidhi ma garata dukira waa la sheegay baan ku ama dakara wuu sheegay ama qaala wuu yidhi ama xakama wuu xukumay ama can hebel waxaa laga sheegay anaa anaa anaa ka maqlay anigayga maad maqal boorni waadix eeg quyuudani waa daruuri tadliisu lisnaadkii hadduu nin sameeyo ninka samaynayaa sheekh shuyuukhdiisii wax ka maqlay ka kamida ayaa waxaanu ka maqal ayuu ka warinaya miaal kaa aan soo dhaweeyo halkan baa ma darsigan baa maanta wada fadhidaa ardayda dowlada maaragtay atasiiliya ee labaad arday ka mid a oo halkan fadhiyaa maalin maqnaaday duruustii maalintii dhaaftay ayuu shabakada kasoo dhegeystay aragtaad ama arda ardayda ka mida usoo raacay duruustaa shuyuuda miyuu ka maqlay hadhow buu duruustii wux lagu sheegay buu wuxuu yidhi sheekh hebel sidaa iyo saa iyo saasuu yidhi nin maalintii dee ogaa inaanu imanin ayaa yidhi waa sheekh adumad maqal xaggad ka keentay warkaa sd warkaa xaggaad ka keentay dee hebel ba darsigii raacayo hebel baan ka keenay marka sheekhu wax ka wariyey ayuu wuxuu ka warinayaa waxaanu ka maqal waxaanu kaga warinayaa siiqadaan ku caddayn waan ka maqlay muxuu moodsiinayaa markaa dee inuu sheekha warka toos uga maqlay buu moodsiinaya ma aragta saasuu rabaa dadka inuu moodsiiyo haddaba haddii laba mid lagu soo qabto ninkaa haddii ninkaasi sheekha uu tadliiska ka samaynaya aanu weligeeba waxba ka maqal oo taa lagu soo qabto taasi waa ishkaal culus waad fahamtay soo ma been bay noqonaysaa dee sooma waxaa la mid a ah, wax la ogayay inaanu sheekha ka maqlin inuu intuu ka wariyay yidhaa akhbaranii wuu ii waramay iyo samictu waan maqlay iyo xadaanii wuu ii sheegay iyana waa kiis kale labadaaba uu ka baxsanaya waxaanu rabaa inuu qofka maqlaya uu fahansiiyo amaba uu moodsiiyo inuu toos sheekha warkan uga maqlay cibaarada uu isticmaalayana sariix maha waadix soo may sheekh kaasi waa suuro kaasi waa suuro suuradaa waa isla fahmi suurada labaad uu sheekhu sheegaya waxa weeye nin sheekha oo macruufa oo la yaqaano oo cilmiga ku sheegan oo arday leh ayaa nin arday oo daalibulcilmi iyo magaalay wada degan yihiin ama meel isku dhow bay oo waa isku casri wakti bay wada noolaayeen mandiqad bay ku wada noolaayeen waanay suurtagalna waa isku casri dheh suurtagalna waxaa inuu sheekhaa wax ka maqlo oo dee meel ku dhowbu maalan degana ama magaaladu jooga lafteedu joogayba laakiin ninka ardayga weligii sheekhaa uma tegin waa isku casri magaalay wada degan yihiin gobol bay wada joogaan waxa weeyaan waana suurtagal inuu wax ka maqla waana suurtagal inuu wax ka maqlaa maxaa lagu saaraya waxaa lagu saarayaa laba ninoo isku casriya laakiin nina mashriq joogna nina maqrib joogo weligiina kama ka ardayga maqrib jooga aanu mashriq imanin de waa la soo qabanaya markaba soo ma laakiin nin sheekha mantiqo kula noolaa oo magaalo la deganaa gobol la deganaa waddan la deganaa u safri karaayey arki karaayey mararka qaarkood arkayba hadduu doono aan sheekhaana waxba ka warin ayaa war xadiisoo sheekhaa laga sheegay buu sheegayaa sheekha laftiisuu warkii ka warinayaa laakiin wuxuu isticmaalayaa siiqatan taxtamilu samaaca waayrahu can iyo qaalo iyo dakare iyo waxa lamidku isticmaalaya waadix sooma iyana waa tadliisulisnaad buu kuli labadaa suura labaduba waa tadliisulisnaad waadix bay warkaas ka soco marka <clears throat> an yarwiya waa inuu ka wariya can shaykhin sheeko qad samaca minhu wax ka maqlay aw ama waxbaba kamuu mandiqad iyo gobol iyo waddan bay wada joogaan waa amkana waa suurtagal tahay samaacu minu wax ka maqlaana suurtagal bay too dee waa u tegi karaya ama waaba meel baabuu la joogay ama waaba way wada kulmeenba yarwi canhu wuxuu ka warinayaa maa lam sheekhiisaas ama ninkaa uu la mucaasaroday wuxuu ka warinayaa maa yasmac minhu waxaanu ka maqal muhiman isagoo moodsiinaya samaacahu minhu inuu ka maqlay ujeedada uu tadliiska u samaynaya ninkan mudaliskaah inuu dadka moodsiiyo xadiiskan isaga iyo sheekha cid u dhaxayso ama aanu tooska uga maqlin inuu toos uga maqlay ayuuintaasu doonaya bisiiqatin buu isticmaalayaa siiqad iyo iyo qaabwarineed oo taxtamilu samaaca inuu ka maqlay iyo inaanu ka maqlin labadaba ixtimaasha ka qawlii waa sida inuu idhaahdo can fulaanin hebel waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi ama uu idhaa qaala fulaanun hebel baa yidhi anigu igu yidhi miyt qaala fulaan anigu igu yidhi maaha hebel waxaa laga wariyey hebel waxaa laga sheegay laga wariyey sidaa inuu yidhina dee anigu igu yidhi maaha aw dakara fulano hebel baa warkaa sheegay xakaa fulanu warba warkaa hebel baa soo naqliyey iyo wamaa ashbaha wixii la midkaa wlxukmu xukunka fi lmudallasi wlxukmu xukunka fi lmudallisi aladii curifa bihi raawiga raawiga wax tadliisinaya ee shay dhuubaya ee shay qarinaya mudallis baa la yidhahdaa ficilkuu samaynayana tadliis baa la yidhahda xadiiska uu tadliiska ku samaynayana mudallas baa la yidhahda aragta soo maa mudalls waa xadiiskii taqdiyada lagu sameeyey qarinta ila ninkani muxuu qariyey ninkan inuu wax ka maqlay iyo inaanu waxba ka maqlin muu kala cadaynin soo inuu inuu inuu xadiiskan mubaashir uga maqlay iyo inaanu uga maqlin muu kala cadayn siqad muxtamiloo isticmaala qariino inuu wax ka maqlay tilmaamaysana wuu haystaayo dee waaba sheekhiisi iyo axaadiis kalu ka wariyey marka qofkii maqlay muxuu soconaya warkule duu sheekhiisiiy okay waa waa ka maqlay saas is odhan ya alla muxuu shucba rag nin rag muxuu rag warkaa ku qabtay shucbe saay saas hebel laga sheegay waar hebel mada hebel ka maqlay ya maxaa rag saas ku dhacday wlxukmu fi lmudlis aladii curifa bihi raawiga warkaa lagu barto xukunkiisu waxa weeye raawiga lagu barto inuu tadliis sameeyo xukunkiisu waxa weeye oo wa akara minhu weliba tadliiskaa aada u sameeya raawigaad lagu barto tadliiska lana ogaado inuu tadliiska aad u sameeyo anlaa yuqbala minhu waa inaan la aqbal min riwaayatihi riwaayaadkiisa iyo xadiisiisi inaan laga aqbalin weeye ilaa maa saraxa fiihi bisamaaci ilaa maa saraxa wuxuu ku caddeeyo fiihi dhexdiisa bisamaaci maqal uu ku caddeeyo mooyaane wixii maqal uu tasriixiyuunbaa la qaadanaya oo idhaa xadaanii fulaan samictu fulaanan ahbaranii fulaanu xadaanaa fulaanu warkaasaa la qaadanaya warka wixii uu ku wariyo siiqa taxtamilu samaaca waayru samaac waa la ska hubinaya waa la yska hubinaya may fahantaad ilaa ma anlaa yuqbala waa inaan la aqbalin min riwaayaatii riwaayaatkiisa laga aqbalin ilaa maa saraxa fiihi wixii uu ku cadeeyo mooyaane bisamaaci samaac uu ku cadeeyo mooyaane iyo maqal aw itadiid ama waran uu ku cadeeyo mooy xadaanii ama samictu ilah mooyaane waa ninka labadaa shardi laga hor raawiga tadliis lagu bartay weliba tadliiska aadka u isticmaala maxaa meesha ka baxay raawi tadliiska maratan aw marateyn sameeya soo maa ama la arkay si naadira ah inay uga dhacdo maxaa kaa loo mara xukunkiisu waa maxay annaadiru annaadiru laa xukma lahu mise annaadiru lahu xukmun hay tadliisu taswiyati wa min tadliisi lisnaadi bay ka mid ahaatay wa min tadliisi lisnaadi bay ka mid ahaatay waa khabarkiiyo muqadima soo ma maa yusamaa bitadliisi taswiyati maa kiibaa ka mida yusamaa lagu magacaabo bitadliisi taswiyati tadliis taswiye leha oo tadliisu taswiya maxaad ahay tadliisu taswiye aan kuusii sheegay warkiisa tadliisu taswiir waxa weeye nin raawi oo ruwaada ka mid a ah, baa wuxuu arkayaa xadiis culimo kale warinayso culimada xadiiska kala warinaysa laba nin oo fiqaada ayaa waxa u dhexeeya dhexdooda ku jira nin daciif ah maxaan kugu yidhi laba nin oo culimo oo ruwaaddii xadiiska ka mid ah oo fiqaada oo sanad ku wada jira baa dhexdooda waxaa ku jira nin nin daciif ah oo xadiiska hadii wark haddii la sheego laguma cilayn lahaaba soo maha muxuu samaynaya ninkan buu cunaya waa luqadiiniya waa fahanteed ninkan buu meesha ka saaraya kaa markuu meesha ka saaro yaa soo haday laba ninoo iqaada soo maha labada nine iqaada wuu iska hubinaya warkooda muxuu samaynaya wuxuu iska soo hubinaya labada nin inaysa soo gaadheen markuu ogaado labada nin inay soo gaadheen midkoodna mid wax ka maqlay meeshuu kan ka saaraya ninkii yaqaanay labada nin inaysa soo gaadheen waxayna kala qaateen sanadka muu ka shakiya sanad kama shakinayo taswiye sidaasaa loogu bixiyey taswiya waxa weeye meel kala dhaadheerayd inaad dhag ka dhigto taswiye saasaa la dhaha waa simid ha simid wey waay tajwiidna waa la dhaha muxadisiinta qaar baa tajwiid isticmaala tadliisu tajwiid <laughs> tajwiidkiini maa laakiin tadliisu taswiya waa maxay waan yusqida almudalisu inuu rido weeyaan an yusqida waa inuu rido raawi almudlis mudaliskii raawiyan buu ridaya oo bayna iqatayni laba ninoo iqaa dhexdooda ku jira labada iqoodoo labadaa iqaada ahoo qad samica uu ka maqlay axaduhuma ka kale min alaakhari axaduhuma midkood min alaakhari uu ka maqlay laba ninoo iqaadu wuxuu isla helayaa saddex nin oo xadiiska la wariyey oo ninka dhexe daciif yahay ama hadal ku sugan yahay oo xadiiska loo daciifin lahaa ayuu isla helay markaasuu wuxuu ogaanayaa labada nina hareeraha ka xiga ee nina ardaygiisi iyo nina sheekhiisii u yahay waa saase nina kan la cunaya sheekhu ah nina isagu arday u yahay soo maaha labada nin inay wax kala maqleen buu ogaanaya labadooduna iqaad yihiin deedna meeshu ka saaraya taswiirsaasa logu bixi markaas weye wacaamatu maa wuqifa calayhi fi sheekhi sheekhi sida badanna tadlisu taswiya meelaha laga sameeya waxa weeyaan qofka sheekhiisa sheekhu sheekh in la sheekha sheekhiisa in la cuno oo meesha laga saaro wa filgaalibi sida aalibkaana waxa weyaan sida badanna mxuu suaal baad isweydiinaysa muxuu mudliskuu samaynaya warka wa filgaalibi sida qaalibkaana anahu yasnacu mudliskii wuxuu samaynaya dalika arinta lidacfi raawi cinda hayrihi raawigan uu meesha ka saarayo ayaa culimada kale agtooda daciifka ah marka wuxuu doonayaa in xadiiskani uu ka meel maro oo aan lagu soo celinin aragtaad aan lagu soo celin wuxuu isleeyahy raggi ragaha nimankii kamara nimankii haystay maxaa la odhan jiray nimankii mikriskoobyada haystay ya nimankii way soo qabanayaan buu leey isleeyahy xadiiska nimankii xadiiskani way soo qabanayaan iyo xusni dhani isagu isagu raawiga nin fiican buu haystaa la ama isagu wuxuu arkaa inuu inuu raawigani dhib lahayn hase yeeshee culimadii kale wuxuu ogyahay inaanay raawigan warkiisa ku kalsoonayn aw liictiqaadihi ama wuxuu u samaynayaa aaminaduu aaminsan yahay sixat alxadiisi inuu xadiiskani ansaxay min wejhin aakhara weji kale inuu xadiisku ansaxay asbaabuu sameeya waxaa ka mida raawigu inuu nin daciifa qariyo ninka daciifka oo isagu isaga la wanaagsan nin daciifa oo isaga la wanaagsana ama uu isagu yani soo dhaweynayo warkiisa ayuu rabaa inoo culimadii kale ay didayin ayuu rabaa inuu qariyo de xadiiska wuxu isleey wajaan lagaa daciifin ha kaa meel maro ama wuxuu ictiqaadsan yahay xadiiskani weji kaleu ku ansaxay buu leeyaho haddaad xataa raawigan sanadkan sidan u gasho waa iska okey wa iska ansixdan wa min ashari man sanacahu raggii warkaa lagu bartay ragga ugu caansan waxaa ka mid a ah baqiya ibnulwaliid iyo walwaliid ibnu muslim labadaa nin baa ka mid ah ruwaadda tadliisu taswiya lagu bartay culimadu labadaa nin aad bay u sheegeen mihaalu tadliisi u kaalay akhraja axmed wuxuu soo saaray xagguu ku soo saaray axmed haddii la ilaaqo imaam axmed baa xadiiskaa soo saaray haddii la ilaaqo waa sidaas fii musnadihi wey imaam axmed kutub kale soo ma laha kutub kaleo musnadaa buu leeyah maxaa ka mid a ah? adailu fadaail saxaaba radia allahu taala kitaabkiisa zuhd limaam axmed waa kaas akraja axmed axmed wuxuu soo saaray iyo abu daawuda abu daawud wuxuu soo saaray watirmidiyu soo saaray iyo waayruhu keyrkood waxay soo saareen min uruqina ka wariyeen can abi isxaaq can cali bni rabiica qaala wuxu hi raaytu waxaan arkay abi isaaq sabiica wuxuu yihi cali bnu rabiicuu ka warinaya wuxuu yihi ra waxaan arkay caliyan cali bn abi aalib oo utiya loo keenay bidaabatin liyarkabahaa daabad baa loo keenay liyarkabahaa si uu fuulo falamaa wadaca rijlahu fi rikaabi marka uu halka halka laga fuulo maaragtay daabada markuu cagta saaray rikaabka waa la dhaa halka cagta la geliyo somali ma garaysa ya disalanku waa gurige haye rakabaa la yidhaha soo ma marka waa waa fi rikaabida lafteeda qaala wuxu uhi bismi illahi falama stawaa calayha markuu dusha uga baxayna qaala wuxu uhi alxamdu lilaahi subxaana aladii sakara lanaa hada wama kuna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun uma xamid allaha alaaan ducadii bu akriyay uma xamid allaha alaaan wakabara alaaan allahu akbar buu yihi saddex jeer uma qaal wuxu uhi subxaanaka laa ilaaha illaa anta qad dalamtu nafsii fakfir lii uma daxiika deedna waa qosla intaa dikrigaa markuu akhriyey ayuu qosla cali bin abi aalib faqultu waxaan ku uhi mima daxiikta ya amiir muminiin ya amiir muminiin maxaad ku qosashay ayaan ihi bu maxaa markaa halkaa ka caddaatay xilliga waaqicadina dhacaysa inuu cali ahaa maxay inuu cali ahaa amiir muminiin inay khilaafadiisi tahy qaala wuxu uhi raaytu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam baan arko facala sameye mila ma facaltu uma daxiika deedna qosla nebi maxamed oo sidaa sameeyey dabeedna qosle baan arkay faqultu waxaan ku uhi mima daxigta yaa rasuul allah maxaad nebi maxamed maxaa kaa qosliy qaala wuxuu uhi yacjabu rabbu min cabdihi ilaahay addoonkiisa waa la yaaba idaa qaalaha marka uu yidhaahdo rabbi ikfir lii ilaahu i dembi dhaaf wayaquulu ilaahay wuxuu yidhahdaa markuu addoonkiisa intuu gafe idhah ilaah i dembi dhaaf waan gafey gafkiisii qirto ilaahay addoonkiisa waa la yaaba wayaquulu wuxuu idhaha calima cabdii addoonkaygii wuxuu ogaaday annahu laa yakfiru dunuuba hayri addoonkaygu wuxuu yaqiinsaday inaan dembi aanu dembi dhaafi karin cid aanani ahayn xadiikani isagan arki doonno waa xadiis duruqleh oo xasana sifatulcujbi oo ilaahay xadiiskan loogu sugayaana waa sifatun taliiqu billahi caza wajal soo ma ya hay cujbiga ilaahi jala wacala kama imanin ancaneesh can jahlin ilahi jala wacala waa ali samiicun caliim soo ma calima maa kaana wamaa yakunu wamaa lam yakun an low kaana kayfa yakunu fahuwa bikuli shayin caliim ayib marka sifat lcujba halkan xadiiskan lagu sugayo waxa weeyaan oo xadiiskan ku sugani waa sifatun taliiqu lilahi caza wajala laa tashbahu sifaat almakhluuqiin qaala imaam daara qudni wuxuu ihi fi lcilali kitaabkiisa cilalka kaga warrama wuxuu wa abu isxaaq abu isxaaq lam yasmac muu maqlin hada alxadiisa xadiiskaa kamuu maql min cali bni rabiicata kamuu maql abu isxaaq xadiiska kama maqal cali bn rabiica abulmuirat alkuufi kama maqal xadiiska yubayinu dalika waxaa caddaynaya maa rawaahu cabdiraxmaan ibnu mahdi caalimka cabdiraxmaan ibnu mahdi la yidhaaha wuxuu wariyey can shucbata buu ka wariyey cabdiraxmaan mahdi waa aimadii waaweyneyd ee cilmulxadiidka arkaanta ku ahayd cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaa wuxuu ka wariyey shucbata bn lxajaaj alawasiti amiiru lmuminiina fi lxadiid qaala wuxuu yihi shucba qultu waxaan ku uhi liabi isxaaq abi isxaaq baan waxaan ku uri samictahu min cali bni rabiica maadaa abulmuirat alkuufi xadiiskan ka maqlay cali bnu rabiica maadaa xadiiskan ka maqlay faqaala wuxuu yidhi xadaanii xadiiskan waxaa ii warramay yunus ibnu khabaab can rajulin canhu yunus baa xadiiska ii sheegay can rajulin buu ka sheegay canhu cali bnu rabiicu ka sheegay imsani baa ka maqan meesha ah, laba nin buu sanadka ka saaray qultu waaan ii qultu waxaan idhi bu yihi mualifka kitaabka alifay waa bacdaaniye waxaan idhi bu ihi walxadiisu xadiisku xasanu min turuqin ukhraa duruq kaleo xadiiskani leeyaho waa xadiis xasana hadalka qultu walxadiisu xasanu min turuqin ukhraa hadalkii daaraqudni maaha iska jir hadalkii daaraqudni wuxuu ku dhammaaday faqaala xadaanii yuunus bnu khabaab can rajulin canhu markaa waa inaad hadalka daaraqudni calaamad geliso si aanad u moodin walxadiisu xasanu min turuqin ukra inay hadalkii dara tahay waadix ikhwaan miaalun aakharo litadliisi taswiyati u qaala alimaamu imaamkii wuxuu yihi ibn abi xaatim cabdiraxmaan ibn abi xaatim fii kitaabi alcilal wuxuu ku yidhi ah, halkaa laba kitaabo kutub alcilala lagugu sheegay labadii imaame alifina waa laguu sheegay midi waa abu xasan adara midna waa cabdiraxmaan ibn abi xaatim arazi ah, raimahum llah labaduba laba kitaabo kutub ah, kamida ayay leeyihiin aimo cilalka ku sheeganna way ahaayeen waxa weeye waa abu iyo iyo daraqudni eh, saaltu waxaan weydiiyey bu abu aatim afan ibn abi xaatim waxaan weydiiyey bu abi aabbahay abi xaatim arazi iyo aba zurcata aba zurcata arazi waxaan weydiiyey can xadiisin oo rawaahu wariyey baqiya baqiya ibn lwaliid can mucaawiyat ibn yaxya uu ka wariyey alraabulusiy can abi zinaad wuu ka wariyay can ilacraj can abi hurayrata can nabiyi sal allahu alay wasalam qaala inuu nebigu yihi ina almacuunata kaalmadu tanzilu waa soo degtaa min allahi ilaahay xaggiisa waxay kaga soo degtaa calaa qadri lma'uunati inta baahidu tahay ilaahay jala wacala addoommadiisa waxa weeyaan qof walba waxa uu siiyaa inta uu u baahan yahay ee maslaxadiisu ku jirto ayuu alla jala wacala siiya wa ina sabra sabriguna sabirkuna yanzilu waa soo degaa min allahi ilaahay xaggiisa waa ku soo degaa biqadri shukri inta shukrigu uu yahay riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aragtay waina abaa yanzilu min allah waina asabra yanzilu min allahi biqadri lbalaa'i ilahay addoonka sabir wuxuu siiyaa inta la imtixaamo ayuu sabir siiyaa maragta ahlulcilmigu xadiiska markay fasiraya waxay idhahdeen almacuuna waxa weeye kaalmada ilaahay iyo ilaahay risiqu ku siinayo iyo iyo iyo gallada uu alla kuu gelayo waa calaa qadri lma'uunati baahidaadu intay tahay waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi oo macnaheed marka xadiiska wuxuu noqonayaa qof walba ilaahay baahidiisa isagaa isagaa uga aqoon badan intii dantiisu ku fulayso ee baahidiisu tahay ee waxa weeyaan aan diintiisu ku fitnoobaynin baa la siiya oo dadka qaar buu ilaahay xoolaa wuxuu uga hayaa si aanay u darjiidhin u gaaloobin macaasi aanay u dhex dabaalanin ayuu ilaahay xoolaa uga haya qaarkood ilaahay xoolaa u badiyeyna xoolahan loo badiyey baa lagu haya xoolahan loo badiyey baa lagu haya kuwo wasad looga dhigayna halkaa wasadkaabay iyagana u taagantah oo ilaahay jala waala uu ogyahay baahidiisu inay tahy walihada adiga arkaya dadka qaarkood markuu baahan yahay safka hore uu taagan yahay mar allaala markay waxoogaa isugu toosto ee uu arkaynay inuu shilimaad soo galeenna nag waa taa la waayaba ninki xagguu maray moji maaragta marka ilaahay jala wacalaa addoommadiisa masaalixdiisa isagaa yaqaana ahlucilmiga qaarkood saas yidhahen ahlucilmiga qaarkoodna waxay ala qadri lmauna waxa weeye calaa qadri shiddati watacab addoonka waxa waxa la siiyaa inta uu sabab bixiyo inta uu sabab bixiyo oo dee ninka iska seexday ee mashaqaysta ah ee aan asbaabtii la imanaynin ee doonaya inuu risiq badan helo iyo ninkii saacakaka lahay ee soo tacibay ee soo dhididay dee isku mid noqon maaya ma aragtaa waina sabra yanzilu min allahi biqadri shukri riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan sabir inta qofka la ibtileeyo ayaa la siiyaa sabirna la siiyaa qaala abi buu ihi <coughs> xadiiska waan arki doonaa warkiisi qaala abi aabay wuxuu yidhi buu yihi aabii waa abu xaatim araazi kuntu waxaan ahaa mucjaban mid aad ula dhacsan bi alxadiisi xadiiska xataa daarat lii ilaa yaa ay muuqatay cawratuhu ilaa xadiiska cawradiisi muuqatay ceebtiisi wey alcawra waa maxay waa ceebta walihaada cawratu shaksi qofka cawradiisu waa intuu qariyo soo ma ha culimaduna waxay idhahdeen cawratu kuli shayin calaa qadrihi shay kasta cawru leeyahy cawradiisuna waa mid isaga de u cuntato isaga marka xadiiskani ilaa ceebtiisi muuqatay fa idaa mise waaba xadiiskan oo ah mucaawiya can cabaad ibn kaiir can ibn zinaad marka mucaawiya bizinaad waxaa u dhexeeya nin la idhaahdo cabaad cabaad ibnu kaiir cabaadow maxaad ahayd wa qaala abu zurca abu zurca wuxuu yidhi asaxiixu sida saxdahay maa rawa daarawardiyi weeyaan cabdicasiis daarawardi xadiiska uu wariyey weeye oo can cabaad ibnu kaiir uu ka wariyey can abi zinaad uu ka wariyey fa bayna mucaawiya ibnu yaxya iyo wa abizinaad waxaa u dhexeeya cabaad ibnu kaiir qaala abu muxamedin abu muxamed u ciid abu muamed ibn abi xat wacabaadu cabaad laysa bilqawiyi cabaad ah. maaha nin qawi ah nin xifdigiisuu qawiye maaha waa nin xifdigiisu wagashwash waabay kasii darantao dhegayso qultu waxaan idhi hadalkii markaa hadalkii ibn abi xaatim uu dhammaaday soo ma qultu waxaan idhi buu yihi sheekha kitaabka qoray bacdaani wa qaala buhaari buhaari wuxuu yidhi tarakuuhu waa nin laga tegey ah waa haddaad ku tiraa nin ka waran haddii aad qof weydiisan tiraa hebelo hebel ka waran ku hebel waa nin laga hadaafay macnaheed maxay ma yarba ma yarba maya qaala nasaa-iy wuxuu yihi matruuk lxadiisi ninkaasi xadiiskiisu waa nin matruuk yahay macnaata maxay waa nin dacfigiisu daran yahay waa nin dacfigiisu daran yahay marka nimanka mucaawiya ibnu yaxya muxuu sameeyey wuxuu sameeyey tadliisu maada tdliisu taswiya ayuu sameeyey waana sababta markii aanu waana sababta markii hore xadiiska uula dhacsanaa abu xatim arazi oo dee laba ninoo isa soo gaadhay ayuu isu geeyey mogta aragtaada waa hagaa qaala bnu aanihima laba tadliiska noociisa labaad tadliisu shuyuukhi weye qaala imaam ibnu salaxi raximah llah fi culuumi wuxuu yihi wahuwa waxa weeyaan tadliisu shuyuukhu an yarwiya waa inuu wariyo can shaykhin shaykhi buu ka warinaya xadiian buu ka warinaya xadiiskao samicahu minhu uu ka maqlay fa yusamiihi sheekhiibuu magacaabaya aw yukaniihi ama sheekha wuxuu ku kunyaynaya aw yansibuhu ama wuxuu ugu abtirinaya aw yasifu ama wuxuu ku sifaynaya bimaa shay oo laa yucrafu bihi aan lagu aqoonin muxuu sidaa u yeelaya kay laa yucrafa si aan loo garanin oo loo soo qabanin waa maxay macnihi taliisu shuyuuq waxa weeye ninku sheekh shuyuuqdiisii ka mid a uu og yahay eh, aanu doonay sheekh shuyuukhdiisii ka mid a ayuu qarinaya sheekha laftiisii ayuu magacaan lagu aqoon magaciisii ku sheegaya ama kuniyo aanu mashhuur ku ahayn buu ku kuniyeynaya ama nisbe aan lagu aqoon buu u nisbeynaya maalan dee qofka marka loo abtirinayo magaciisa iyo magacaabi ba la sheegaa soo ma magaciisa iyo magaciisa awowgiisa labaad buu isu geynaya dee qofka in loogu abtiriyo awowyadii de waa iska okay soo ma ha way banaan nisbatu rajul ilaa jaddihi way banaanta laakiin ninkan wuxuu u samaynayaa inuu sheeka qariyo darteed inuu sheeka qariyo darteed marka magacaan lagu aqoon inu mashhuurku ahayn buu ku sheegaya ama beled aan lagu aqoon buu u nisbaynaya ama qabiil aan mashhuur ahayn buu u nisbaynaya aanu ku caan ahayn shaygii lagu yaqaanay waxaan ahayn buu ku sheegaya sababtuna waa maxay sababtu waxa weeyaan mararka qaarkood ujeedada taliisu shuyuukha ay u sameeyaan ruwaadda waxaa ka mid a ah. sheekhan buu axaadiis badan ka wariyayo dabeedna wuu ku hadal sheekhani carabkiisi waa ku batayo markuu arkay inuu carabkiisi ku batay ayuu wuxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa magacan kale ayuu u samaynayaa si uu si uu loo dadka u moodsiiyo inuu mashaayikh kaloo badan jiro inay mashaayikh kaloo badani ay jiraan mihaaluhu tusaalihiisu waxa weeye maa ruwiya lanaa wixii nalooga wariyey an abi bakr bn mujaahidi amaam abi bakr ibn mujaahid alimaam almuqri anahu rawaa wuxuu wariyey can abi bakr buu ka wariyey cabdilaahi bn abi daawud asijistaani xadiis buu wuxuu ka wariyey abi bakr cabdilaahi bn abi daawud asijistaani cabdillahi bn daawud sijistaani yaa dhalay waxaa dhalay abu daauud saaxibu sunan waa ninkii iska lahaa manduumadii macruufka hayde maxaa la idhaha xaayatu ibn abi daawud magaciisa maxaa la dhaha ibn abi daawud magaciisa waa la dhaha soo ma caan wuxuu ku yahay abibakr cabdilaahi ibnu abi daauud asijistani saasuu caan ku yahay markaasuu ninkii mudliskaa wuxuu sameeyey ninkan cabdilaahi baa la dhahaa aabihiina cabdilaahi baa la dhahaa abu daauud baanu aabihii caan ku yahay abu daauud kiibuu cunay markaasuu wuxuu yidhi xadaanaa cabdulaahi bnu cabdilaahi dee waana runtii waa cabdilahi bnu cabdilaahi been maaha sheekh ya ah. hadalkaa ma fahamteen sheekh abubakr ibn abi daauud magaciisa waxaa la dhahdaa cabdilaahi aabbihiina cabdulaahi baa magaciisa la dhada lakiin caan wuxuu ku yahay abi daauud kunyadu caanka ku ahay abu daauud uu meesha ka saaray magaciisibuu keenay abubakrna kunyadiisibuu gooyey wuxu uhi xadaanaa cabdulaahi ibnu cabdilaahi sheekh kalaa meesha ka soo baxay hadda soo soo ma faqaala wuxu uhi xadaanaa cabdulaahi ibnu abi cabdilaahi saasuu yidhi ibnu abi cabdilaahi waa hagaag cabdulaahi baa noo waramay oo abu daauudah iyo ibnu abi cabdilaahi cabdilaahi aabbihii ninkii ninkii cabdilahi aabbaw ahaa cabdilahi ninka aabbaw waa abu daauud ma fahamtasha warawaa wuxuu ka wariyo sidoo kale can abi bakr moxamed ibnu xasan annaqaash almufasir almuqri ninkaasu wax ka wariyey faqaala wuxuu yihi xadaanaa moxamed ibnu sanadin moxamed ibnu sanad waa abi bakr moxamed ibnu xasan annaqaash laftiisa awow awiyadiisa kamid a ah sanad la yidhaahda dabadeedna wuxuu yidhi intuu abubakr iska gooyey xadaanaa moxamed ibnu sanadin nasabahu wuxuu u tiiriyey ilaa jaddin lahu awow awiyadiisa kamid a ah. wallahu aclam ma aragtaad marka waa sidaas qaala bn abi xaatim wuxu hi fi kitaabi cilal wuxuu ku yidhi samictu abi aabbahay baan maqlay wadakara alxadiisa xadiiska ayuu sheegay alladii xadiiskaasoo rawaahu wariyey isxaaq ibnu raahuya isxaaq ibnu raahuya axadu aimati lcilmi weeye imaam amed saaxiibkii wey can baqiyu ka wariyey qaala baqiya wuxuu yidhi xadaanii xadiiskan waxaa ii sheegay abu wahab alasadi abu wahab alasadi nin lahaa baqiya waa nimankii taliisu lagu yaqaan haddana taliisu shuyuuq buu samaynaya qaala wuxuu yihi xadaanaa naaficu naafic baa ii warrama can ibni cumara qaala nabigu inuu yidhi buu iishe qaala ibnu cumar wuxuu yidhi laa taxmaduu ha mahadinina islaama mari'in qof islaamnimadiisa ha mahadinina oo ha ku ammaanina xataa tacrifuu cuqdata ra'yihi ilaa iyo xaqiiqada caqiidihiisa ha garataan xadiiska dacifa ku socda qaala abi aabay wuxuu yidhi abu xatim baa odhanaya hada alxadiiu lahu cilatun xadiiskani cilad buu leeyay qalla man yafhamuha ninka fahmaa dadka inta fahantaa ay aada u yarto xadiiskani cilad iyo ceeb buu leeyahay dadka inta fahantaana in yar mooye nin nin saaxibu durbaa oo xadiiska aada u yaqaana oo duruqda iyo ruwaadda garanaya oo baqiye iyo axwaashiisa yaqaana nin mutamarisa oo aad uga fedhax buuxsiyey cilmi xadiis oo xifdi iyo dakaa iyo fidno iyo soo jeed lagu yaqaan unbaa soo saaray ceebtan buui ceebtii buu sheegay wuxu uhi rawaa hada alxadiisa xadiiskan waxaa wariyey cubaydullaahi ibnu camrin baa wariyey can isxaaq ibni abi far buu ka wariyey can naaficin buu ka wariyey can ibni cumar buu ka wariyey can inabiy sala allah alay waslam buu ka wariyey wa cubaydulaahi u fiirso wa cubaydullaahi ibnu cumar kunyatuhu abu wahab weeye cubaydullaahi ibnu camar cafan cubaydullahi ibnu camar kunyadiisu waa maxay abu wahab baa la dhaha wahuwa isagu sadiyun nin reerka kasoo jeeda wey fakana baiya baqiye waxaad moodaa ibnulwaliid kanaa inuu kunyeeyey cubaydulaahi bnu cumar buu kunyadiisii sheegay oo abuwahaba wa nasaba wuxuu u tiiriyey ilaa bani asad oo reerkiisiia lianlaa yuftana si aan loo fahmin xataa idaa taraka lianlaa yuftana si aan loo fahmin xataa idaa taraka marka uu ka tago isxaaq ibn abi farwa isxaaq ibn abi farwo markuu ka rido min alwasadi dhexda laa yutadaa lahu aan dabadna la garanin wa kaana baqiya baqiya wuxuu ahaa min afcali nnaasi lihaada dadka warkaa sameeya dadka ugu daran ayuu ka mid ahaa buuri dadka warka sameeya warkaa sameeya tadisu taswiiha kuwa ugu daran buu ahaa baqiya ama ma qaala isxaaq fii riwaayati can baqiya can abi wahab xadaanaa naaficun fahuwa wahmun weeyaan kayra ana wajhahu cindii eg hadalka ku saabsan xadaanaa naaficuna iyana waa qalad buudi laakiin wejiga waa wahmi wejiga wahmigaasi uu ku yimi waxa weeye ana isxaaq lacalahu xafidahu can baqiya hada alxadiis isxaaq waxaa laga yaaba inuu xadiiskan ka wariyey baqiya walamaa lam yafdun lima camila baqiya isxaaq bun raawiya markuu fahmi waayey ama ama maaragtay uu ku tanabuhi waayey u ku baraarugi waayey limaa camila baqiya camalka baqiya uu sameeyey oo ah min tarkihi inuu riday isxaaq isxaaq ibn abi farwa oo nin matruukulxadiia ayuu dheda ka saara markuu taa markuu taa ku hanuuni waayey iyo wa baqiya kuniyeynta uu kuniyeeyey cubaydlahi bnu camar falam yftaqid lafda baqiya fii qowlihi xadaana naafic falam yftaqid muu ceebsanin lafda baqiyata baqiyo hadalka uu yihi fii qowlihi xadaanaa naaficun caw can naaficinba muu ku baraarugin wuxuu yidhi isxaaq bnu rahuya waa caalim weyn oo culimadii xadiis ka mid a ah muxuu u dhaadi waayey hadalka xadaanaa naaficun inay wahmi tahay ama wahmigaasi uu ugu dhacay wahmiga wixiis uu ku garan lahaa ayuu ninkani albaabada u xuday oo oh, cubaydulahi bnu camarna kunyo aan lagu aqoono abuwahab uu sameeyey oo kunyo aanu mashhuur ku ahayn reerkiisii lagu yaqaanay nisbadii lagu yaqaanayna waa gooyo asad ree asad buu u tiiriyey meeshaba isxaaq bnu raahuya buurkaba buurkamuu filin marka wahmiga xadaana naaficu ku saabsan marka umaba tanabuhin arag soo ma markaa bale isxaaq muraawiyo culimadii waaweyn kamid a ah, ayay warkaasi u dhuuntay fama baaluka ninaan xadiiska mutamaris ku ahayn fama baaluka ninaan xadiiska mutamaris ku ahayn idan tajliisku labada nooc buu uqeybsamaa labada noocbana waa maciib labada noocbana waxa weeye waa mulaaxado waxa weeyaan iyo iyo cilo aragtay ahlulcilmigu ay ruwaadda ku qabsadeen waxa weeyaan wixii ka dhiman hadalka taliiska ku saabsan beri baynu si kooban u sheegi doonaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk